asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii siddeed iyo soddonaad ee kitaabka kitaabu tawxiid lishaykh moxamed ibni cabdilwahaab alaa qala almualifu raximah llahu tacaala baabu baabun laa yuraddu man sa'ala billah kani waa baab wuxuuna baab u yahay laa yuraddu lama diido oo lama celiyo man cid lama celiyo sa'ala weydiistay bilaahi ilaahay dartii wax ku weydiistay baabka wuxuu kaga hadlayaa ruuxii ilaahay dartii subxaana wa tacaala wax kuu weydiista oo ilaahay magaciisa kuu wato wax looma diido macna waxa uu kaa codsaday looma diido ayb can ibni cumara waxaa laga warinayaa radia allahu canhuma qaala inuu yihi qaala rasuulu llahi sal lla alay wasalam rasuulku wuxuu yihi man sa'ala billaahi ninkii alle darkii wax ku weydiista oo wax idinku weydiista fa actuuhu fiiha waman istacaada ninkii magan gala billaahi ilaahay ninkii magan galana faaciiduuhu magan geliya badbaadiya waman dacaakum ruuxii idin yeedhana faajiibuuhu yeela waman sanaca cidii samaysa ilaykum idinka macruufan shay wanaagsan cidii idin gasho idin samaysana fakaafi-uuhu u abaalguda fain lam tajiduu haddaydaan helin maa tukaafi-uuhu wax aada ugu guddaan oo aada ugu abaalguddaan haddaad weydaan fadcuu lahu u duceeya buu nabi uri sal alay slam xataa tarawna ilaa aada ka malaysaan annakum idinku qad kaafa'tumuuhu inaad u abaalguddeen xadiidku uu baabku sheekh ku sheegay wuu dhowr jimlu ka kooban yahay dhowr arrimood buu ka hadlaya midda koowaad waxa weeye man sa'ala billahi fa actuuhu waana qeybta baabka uu sheekhu ugu talagalay wey maana uu usoo daliishanayo xadiidka wuxuu usoo daliishaday qeybtaa hore man sa'ala billahi fa acfuuhu ninka ilaahay idinku weydiista siiya macnaha ninkii yidhaahda ilaahay dartii wax igu sig ama ilaahay magaciisa wax kuu weydiisto ha uu diidin sababku waxa weeye yani allo weyn hallo weyn subxaana watacaala ayuu magaciisa cuskaday oo qabsaday marka weyneyn aada weyneynayso kaa uu wax kugu weydiistay wax ha u diidin saas bay maana weyneyn ilaahay aada weyneyneysa darteed ilaahayga uu magaciisa qabsaday wax kugu weydiistay weyneeyo intaad qadariso ha u diinin wixii uu ku ayib waxaa marka laga soo reebayaa oo aan la siinaynin haddii uu waxa uu kuweydiisanayo uu dembi yahay waxaa sharciguba ogoleen haddii u ku kuma jirto meesha lama siinayo waxa wax la weydiisanayo hadday dhib ku tahay oo dhibaato soo gaadhsiinaysa waxaan bixintiisa ama uusan awoodi karaynina ayadana de siisma meesha ma taalo faacasuuhu ayadana waajib ma macnaha waa waajib ma noqonaysa waxay waajib noqonaysaa xataa waxa uu weydiisanayo yuusan xaqba ulahaanin yani xaqulgayr maaha xaq binu aadam maaha oo xaqa binu aadam hadduu yahay cid la siin maayo xuquuq binu aadam uu leeyahay yani loogu kaalmeyn maayo xaqdarre inuu ku qaato laakiin waxaa laga wadaa masalan adigu awoodi karo waxoogaa dheeraada hayso oo baahidaada ka badan haddii uu wax kuweydiisto si haddii uu baytulmaalka iyo xoolaha dadweynaha muslimiinta ka dhexeeya uu weydiistana hala siiyo alla weyn buu cuskaday saasa laga wadaa amarkaasi marka faactuuhu siiyada ee dadka loo jeedinaya waa amru iijaab waay waa wujuub buu faa'iideynaya macnaha haddii uusan xaaraam ahayn waxa uu doonayo ama uusan dhib ku ahayn ruuxa wax la weydiisanayo mana qaybi qaybtaa wey waman istacaada billahi faaciiduhu iyadana waxa weye ruuxa ilaahay subxaana watacaala idinka magan gala oo ilaahay magan u noqda ama ilaahay darti igu magangeli idin yidhaah magangeliya macnaha badbaadiya wa hadduu ruuxu ku yidhaahdo acuudu billaahi minka ilaahay baan magan u ahay oo kaa magan gelaya ha isugu dhawaada maxaa yeelay wuxuu magan u noqday cid aan magantiisa la taaban karin ha isugu dhawaada ilahi subxana watacaala magantiisa waxaa iyadan laga soo reebaya oo la magan gelinaynin hadduu xaaraam shay xaaraama ku dhex jiro isagoo xaaraam ku dhex jira waa xaaraam qasanaya yaa waxaad ku tiri war waxaad ka daa markaasaa wuxuu ku yidhi acuudu billaahi minka ma farahaad ka qaadi ilaahay magantiisii weyan haw dhawaana dhihi maysa maxaa yeele xaaraanku ku dhex jira xaq binu aadam hadduu la cararhayo oo la fakanayana iyadana sidoo kaleeto faaciiduhu meesha mataal hadduu xoolo dhan leeyahay intuu qaato xoog ku qaato acuudu billaahi minka haddana ku yidhah socon maysa yani waxa weyaan ilaahay baan magan gelayaa xaq daraana wata ama xaaraan baan ku jiraa sidaas maya wey macana cadaab iyaduna wujuub bay faaideyno ideyno ruuxi ilaahay magan u noqdaayo waa inaan laisku taabanin sida haweenaydii nabiga salawatullahi wasalaamu caleyh markii loo aqal keenay yani haweenaydii juuniyadda ahayd markii nabiga loo guri keenay oo loo soo aqalgeliyey ayaa waxay ku tiri acuudu billaahi minka bay ku tiri nabiga sal alay waslam ilaahay baan kaa magangelaya markaasaa nabigu sal ly slam wuxuu ku yihi cid magantiisa aan loo dhawaan karin baad magan gashay taxreerkiini aada buu nabigu ku kuwi salawatu waslaamu aleyh saas man marka ruux ilaah hadduu kaa magangalo inaad magan gelisooda isugu dhawaanin sidaas yeela buu nabigu sal alay slam qaybta kale waxa wey waman dacaakum fa ajiibuu ciddii idin yeedhana yeela yeedhitaanku culimada qaar ka mida ah waxay leeyihiin waa wax walba hadduu kugu yeedho wax walba yeedhitaankana waxaa laga wadaa markii maalan munaasabaadka oo kaleeta iyo xafladaha iyo kuwaasaa laga wadaa isugu yeedhitaankooda oo ruuxu haduu ku yidhaahdo niyou dan baan leeyahay kaal iraaco saa uu kugu yeedho codsigaas yeela wey macnaha culimada qaar ka mida waxay leeyihiin ama guur ha ahaado iyo weliimada guurka ama munaasabo kale ha ahaado sida masalan caqiiqado kaleeta caruurta markay dhashaan waxa loo qaloo kale ama munaasabad kale iska caadiya ha noqoto haddii lagugu yeedho oo dhan baa soo gudagelayl laakiin culimadu waxay u badan yihiin oo jumhuurtooda ay qabaan ta ta arooska basan baa waajibaysa ta arooska basan baa waajibaysa leeyihiin kuwa kale ma ay waajibayaan bay leeyihiin waana xaq uu leeyahay ruuxaas cabsiga samaynahaya munaasabada samaystay xaq uu leeyahay waa waajib in la yeelo arooska khaasatan haddii uu isaga intii aada u cudur daarato uu kaa cafiyana wuu heli karaa mana waa xaq isagu uu leeyahy oo xaq uu kuu leeyahy xaqulmuslim cala lmuslim waaye inaad yeesho macna shuruud baa iyada loo dhigaayo shuruuddeeda waxaa ka mid a ruuxaasi waa inuusan ka mid ahayn dadka ay waajibka tahay in laga hijroodo ilaan dad bay waajib tahay in laga hijrooday waa inuusan dadkaa ku jirin waxaa kaleeto oo shuruudda kamid a meeshaa laysugu yeedhaya waa inuusan munkar iyo xumaan wax sharciga khilaafsan ka dhacay oo macnaha waxyaalaha waxyaalo fara badan oo hadda la sameeyo oo munaasabaadkaasoo kale lagu sameeyo waa inaysan meesha ka jirin hadday ka jirto ood isleedahay waxbaad ka qaban kartaa iyada lafteeda waajibkii waa wasii labalaabmayaaba ta saddexaad waxa wey waa inuu muslim yahay waa inuu muslim yahay ruuxa kuu yeedhay hadduu gaal kuu yeedho ayadana waajib ma aha maxaa yeelay xaqulmuslim cala lmuslim waay ta afraadna waxa wey ruuxan kuu yeedhaya xoolihiisu waa inaysan xaaraam u badnayn saas waa la yidhahda hadday xoolihiisu xaaraam u badan yihiin ayadana dacwadiisa in la ajiibiyo helitaankiisu waajib maaha maxaa yeele ruux xoolihiisu xaaraamta u badan yihiin la dhaqankiisa iyo xoolo ka qaadashadiisaaba culimadu ayay ka hadlayaan oo in badan diidan yihiin macnaha qaybta kale waxa wey man sanaca ilaykum macruufan fakaafihuhu ninkii wanaag idin sameeyey u abaalguda macnaha ninkii wax kuusoo soo hadiyeeya ama wax ku siiya adigu ha noqonin uu ninkii uu meeshii wax lagu soo ridahay ha noqonin bal adiga laftaada inaad wax dhixin karto isku dayba macnaha oo ruuxii wax ku celin karto abaalgudkaas laysu sameeyey ee markuu ruuxu wax kusiiy wax kusoo hadeeyey adigana waxaad u hadiyeynaysa faa'iidooyin badan baa ku jirta waxaa kamid a ah faaidooyinka ku jira yani dadka hadiyada inay bixiyaanoo wax isa siiyaan baa la dhiiri gelinaya maxaa yeele markaad adugu wax bixiso waxaad bixisayna ruuxii adigana uu wax ku siiyey ruuxaas wuxuu ku dhiiranayaa inuu haddana wax damba bixiyo marka dhiirigelin waa ku jirtaa haddiise laakiin wax bixiso un wax bixiso wax bixiso oo ruuxan xaggiisa aysan xoga ka imaaninba waxaa laga yaaba ruuxan adiga xaggaaga kuka socda ruux intuu is yidhahda inuu maarata oo iskaba yani ruuxa markii wax la siiyo dulli baa fuula khaasatan ruuxa wax siiye gacanta ku leh xaggiisa xoogaa liidnaan iyo ka hooseyn ayuu dareemayaa waa kii nabigu uhi jiray sal lla lay slam alyad alculyaa khayrun min alyad asufla gacanta sarraysa wax bixinaysa ayaa waxay ka khayr badan tahay midda hooseysa wax qaadanaysa ruuxii markuu ruux wax ka qaato wuxuu dareemayaa hooseyn iyo liidnaan buu dareemaya markii aad adiguna dad xoolahaaga wax ka qaada aad ku celiso waxaad soo ceshatay la sinaantii dulligiina waad iska qaaday soo ma dulligii ku fuulay iyo weji ku fuulay waad iska waad iska rogtay macnaha marka waxaad noqoteen laba ruuxo markaas siman baad noqoteen macnaha meel haddaad isugu timaadaan yani wejiga ka dabdadmaysa kana macnaha waxa weye xishood iyo haybad iyo waxba ma haysta binu aadam caaliya waay binu aadam caaliya wey dulligaa dadka fuulahayana waa la iskaga qaadaya macnaha faaidooyinkaasaa ku jira <clears throat> way fiican tahay nabigu sal lay aslam yani tahaadu taxaabu waa kii dhihi jiray waad isjeclaanaysaan wax isu hadiyey oo isdhaafsada hadaayaadka macna ayib waxaad ruuxii ugu abaalgudamaba haysidba waad gacan waxna ku gaadho wax lagu siiy maxaad samaynaysaa marka nabigu sal lay slam marka wuxuu yihi fain lam tajiduu maa tukaafiuuhu fadcuu lahu uduceeya bu nabig sal lay slam ilah khayr ilaa aada iska tidhaahdo ood ka malayso in aad u abaalgudday u duce macana yani duca dheer ugu duucday ayib waxaa la mid a ah, haddaadan tabar u hayninta waxaa la mid a ah. haddii ruuxa oo wixii uu ku siiyey looga abaalgudo oo gacan loo geysto hadduuba dhib u arkaayo ceeb u arkaayo iyadana waayitaanka kale lamid waa loo ducaynaya mukaafa'a marka uma baahna mukaafa'a uma baahna sida masalan madaxdao kale yani madaxda iyo haddii uu ninka madaxda iyo mas-uulka uu wax kusiiyo adugna soo waxda xafiiskiisa waxoogaa kula kalaado soo ceeb uma arkay liidnaan buu arkay taasoo kale marka duca unbaa macnaha abaalgudkeedu ay tahay wy macna sidoo kale waxaa la a yani cumaasha shaqaalaha dawladda shaqaalaha dawladda iyo qolyaha mas-uuliyaadka haya ayagana shaqada ay dadweynaha u qabanayaane wax ku qaadanaya waajibka ku ah wax laguma siiyo iyada waxba laguma siiyo maxaa yale waxaan waxba loogu siinaynin yani huluul inay noqotaa laga yaaba ish iyo yani rishwo iyo laaluush iyo inay halkaas soo galaan ayaa laga yaabaa shaqadii waajibka ku ahayd wax ka dheeraada ah hadduu kuu qabto unbaad abaalgud ku siinaysa laakiin shaqadii uu lahaa abaalgud kuma uu lahaa macana saas man sa'ala ruuxii weydiista bilaahi ilaahay ruuxii wax idinku weydiistaa faacuuhu siiya waman istacaada ruuxii magan gala billaahi ilaahayna faaciiduuhu magan geliya waman dacaakum ruuxii idin yeedhana faajiibuuhu yeela waman sanaca ruuxii sameeya ilaykum idinka macruufan wanaag ruuxii idiin sameeyana oo wax idin siiyana fakaafiuuhu uuhu u abaalguda fain lam tajiduu haddii aydaan helin maa tukaafi waxaad ugu abaalgudaan fadcuu lahu u duceeya bu nabig sal ly slam xataa taraw xataa tarawna ilaa aada ka malaysaan annakum idinku qad kaafa'tumuuhu inaad u abaalgudeen ilaa macnaha melihiinu uu saa uga bato saas way macnaha intee la wadaya way macnaha ducada intee la wadaya ilaa aada iska tidhaahdo alelahi waad u abaalguday raba waxaa wariyay xadiidka abu daawuud baa wariyey wanasaa-i baa wariyey bisanadin saxiix bay ku wariyeen sidaa uu sheeku sheegay xadiidku waa xadiis saxiixa fiihi masaa'il baabkan masaa'il dhowraa ku jirta alulaa masalada koowaad waxa weye icaadatu man cid in la magangeliyo ciddaasoo isticaada magan galay billaahi ilaah ciddii ilaahay dartii magangelye idinku weydiisata magangeliya way macnaha waxa waan soo sheegnay hadduu waxa uu magangelyada idinka weydiisanayo uusan ahayn waajib laga tegayo ama shay xaaraamu la samaynayo ama xaq la duudsiyayo macnaha athaaniyatu masalada saddex labaadi waxa weeye icaau man cid in la siiyo ciddaasoo sa'ala weydiisatay bilaahi ilahay dartii wax idinku weydiisatay ciddii ilahay dartii wax ku weydiisatay iyadana in la siiyo oo macnaha waynu u tegi doonaa ilaahay subxaana watacaala magaciisa wax laisku weydiistaa waa arrin culus waay arrin saalan maaha ahaalisatu masalada saddexaad waxa wey ijaabatu dacwa yeedhitaankoo la yeelo haddii lagu yeedho oo meel lagaa codsado oo munaasabad lagugu yeedho inaad yeesho waa waajib baynu nidhi khaasatan arooska alraabicatu masalada afraad waxa weeye almukaafa'atu abaalgud in loo abaalgudo cala asaniicati wanaagga laysu sameeyey wareegga dushiisa macnaha wixii wanaagee laguu galo ka abaalgud ha noqonin un adiga macnaa waxa weyaan maaragtay nin uun in wax la siiyo uun usoo fadhiya oo uun si wahayo xaagiisa uusan waxba ka imaanayn waa dabeeca waxoogaa yaro liidato way muru'a xumo wey maanaa shaksiyad xumaa ku jirta marka maadaama aadan heli karayso yani wax bixi adiga laftaada oo hooda bara laftaadu macna alkhaamisatu midda shanaad waxa wey ana ducaaa baryadu mukaafaatun abaalgud wey liman cid bay abaalgud u lam yaqdir aan awoodin ilaa calayhi duca baryadaa mooyaane ninkii wax kaleba kari waaya hadee waxaa la taaga markaasi baryadaa la taaga baryadaa hadduu la yimaadana oo uu ruuxii u duceeyana abaalgud way tahay macnaha abaalkiisi waa guday saas wey maana asaadisatu masalada lixaad waxa wey qawluhu nabiga odhahdiisa uu yihi xataa tarawna ilaa aad ka aragtaan ood ka malaysaan anakum idinku qad kaafa'tumuuhu in aada u abaalgudeen saas maana ilaa intee la wadaya ilaa aad iska tidhahdo aad u abaalgudeen man baabun laa yus'alu biwajhi illahi ila aljanna laa yus'alu lama weydiisto biwajhi illahi ilahay wejigiisa laguma weydiisto ila aljannata janna mooyaane yani shay ilaahay wejigiisa in lagu weydiista ay habboon tahay ma jiro oon janno ahayn wixii janno ka sokeeyaay ilaahay wejigiisa laguma weydiisto oo laguma warsado laguma codsado wy macnaha can jaabirin jaabir waxaa lagu werinaya qaala inuu yihi qaala rasul lah sal lay slam rasuulku wuxuu yihi laa yus'alu laguma weydiisto biwajhi illahi ilahay wejigiisa shay-un waxna laguma weydiisto ila aljanata jannada mooyaane shay-an taas macnaa meeshay yani ka go-anta oo waxa kutusaya hadalkaa kutusay macnaha wax ilaahay wejigiisa lagu weydiisto oo lagu warsado oo lagu codsado ma jiro oon janno ahayn ilaah wejigiisa waa weyn yahay subxaanahu watacaala sidaa daraaddeed wax weyn oo qiimo weyn leh unbaa lagu weydiistaa waxyaala hoosooso oo adduunye adduunye iyo yani waxa weeye ilaahay wejigiisa xoole igu siiyo ilaahay wejigiisa saa igu yeelayo wejiga ilaahay baa wax kugu warsaday iyo waxaasaa la diidayna macnaha waxaa kaleeto suurtagal ah in ay tahay yani makhluuqa janno lama weydiisto saa in laga doona suurtagal maxaa yeele maba hayaba janno ilaahay wejigiisa wax lagu warsadaa ilaahay baana bixiya subxaana watacaala makhluuq marka janno ma hayo sidaana waa si la sheegaya laakiin sidoo ka horaad moodaa inay ka muuqaal badan tahay oy macnaha ay yani aada moodo inay fahamka uga degdeg badan tahay macnaheeduna waxay noqonaysaa ilaahay wejigiisa subxaana watacaala oo aada u sarreeya adduunye iyo waxyaala hoos hoosaha ku warsanina laakiin hadda haddii ay laga maarmaan tahay inaad wax ku weydiisanaysaan ilaahay wejigiisa janno iyo wixii idin gaadhsiinaya wixii calaaqo la un ku weydiisa yani cadaab ilahay saad uga badbaadi lahayd janno ilaahayna subxaana watacaala aada ku heli lahayd iyo wixii acmaal ahe ku gaadhsiinaysa jannada ama cadaabka kaa badbaadinaysa intaa un wejiga ilahay ku weydiista saas man laa yus'alu lama weydiisto biwajhi illahi ilahay wejigiisa laguma weydiisto ila aljannatu jannadii mooyaane rawahu waxaa wariyay xadiidka abu daawuud baa wariyey sanadkiisu waa xasan xadiidka yani laakiin saxiixa weeye matnigiiso shawaahid buu leeyahay taas maana waxaa nebiga ka soo aroortay salawatullahi wasalaamu aleyh axaadiid kaleo kutusaysa ducooyinka nabiga sal alay waslam isagoo wejiga alle subxaana wa tacala wax lagu weydiistay uu ku weydiistay marka kulligeed waxay uun soo gudagelaysaa ama waa camal khayr oo janno ku geynaya ama waa camal shar ahoo ilaahay aada wejigiisa yani yani ka ku magangelayso ilaahay aada kaga cararayso subxaana wa tacala ilahay ga badbaadi alle oo cadaabka isagana camal dadka gaadhsiinaya kulligood marka janno weydiisigeed unbay isugu imaanaysa janno weydiisigeed unbay isugu imaan laakin waxyaala adduunyo xoolo iyo caruur iyo yani waxyaalahaas ilahay wejigiisa laguma warsado subxana wa tacala maxaa yeelay waa laba kala weyn waay janno ilahi subaa waxaan ujeeda weji alla subxaana wa tacaala waa ka weyn yahay waxyaalaha liiliita hoos looguma soo celiyo macnaha fiihi masaail baabkan masaa'il lowlaa ku jirta alula masalada koobaad annahyu reebitaan wey layska reebo can an yus'ala in la weydiisto biwajhi illahi ilahay wejigiisa dartii in wax laisku weydiisto ilaa gaayat almuaalib waxyaalaha la doono kuwa ugu sarreeya mooyaane yani waxyaalaha dadku ay rabaan ee codsanayaan ee raadinayaan kuwa ugu sarreeya unbaa wejiga ilahay lagu codsadaa subxana wa tacala lagu weydiista oo maxay taasi taasi waa jannada ilahay athaaniyatu masalada labaad waxa wey ihbaatu sifati lwajhi sifada iyo tilmaanta wejiga oo ilaahay loo sugo subxaana watacaala ilahay weji loo sugo wey ila soo marnay yani laa yus'alu biwajhi illaahi saas way maana marka waa sifa ilahay leeyahy subxana tacaala oo sifaadkiisa daatiga ah ka mid ah sidaasayna sax ku tahay ilahay inuu sifadaa subxaana wa watacaala loo diidi maayo ilahay weji ma leh lama odhanayo oo waa khalad saa in la yidhaahdo maxaa yeele isagaa isu sheegay nebigiisuna waa u sheegay salawatullahi wasalaamu calayh selafkii iyo saxaabadii iyo ummadda intii ugu khayr badnaydna saa un ku tageen ta labaadna yani sifada la sugay tamhiil lagu samayn maayo la odhan maayo ta makhluuq oo kale ama addoommada mideedoo kaleeto loo ekeysiin maayo waa in la kala duwo waaba kala duwan yihiin oo aan fahamka la isugu keenin ta saddexaadna waxa weeye sidoo kale waa in kayfiyada iyo qaabka wejiga ilaahay u yaallo la yidhaahdo waa qaabun isaga u qalmo subxaana wa tacaala weynankiisa iyo cadamadiisa shay u qalmo wey macana shay aan garanayna ma aha baabu maa jaa fi lawi low wixii ku yimid oo ku soo arooray oo nusuusa buu baab u yahay lawidaas waa low low oo macnaha lowdii tamaniga ahayd oo alla la geliyey waayo waa xaraf asalkeeda xarafkuna al ma gasho ashu waxay ka mid tahay min khasaaisi lismi bay ka mid tahay ismigay gashaa laakiin shaygii xarafka ahaa haddii lafdigiisa loo qastayo oo kelimaadkiisa loo qastayo waxaa ismi ahaanbu markaa noqonaya biqasdi lafdihi ayaa marka asha loo geliyey biqasdi lafdihaa ayaa asha loo geliyey marka lowdaas iyo wixii nusuus kusoo arooray isticmaalkeeda ayuu baab u yahay wa qawli llaahi tacaala iyo ilaahay odhaahdiisi uu baab yahay uu yidhi yaquuluuna waxay leeyihiin low kaana lanaa haddii ay noo ahaan lahayd min alamri talada xaggeeda shay-un xun hadduu nooga ahaan lahay maa qutilnaa nalama dileen haahuna halkana laguma lahayen saasay odhanayaan lowdu macaani dhowra baadisa macnaheed asalka horta waa yani tamanigaaso waa shay aada jeceshahay inaad hesho ayaa loo isticmaalaa shay tegeyna waa loo isticmaala macaani dhowray qur-aanka ugu soo aroortay iyo xadiista nabiga sal lla alay wasalam qaarna waa iska banaan yahay qaarna ma banaana macaaniday kuso arortay waxaa ka mid a ah, sharciga ilaahay subxaana watacaala in lag iyadoo lagaga hortegayo oo lagu diidayo way soo aroortay law aaacuna law aaacuunaa maa qutiluu waa kuwii odhan jiray qoladii munaafiqiinta ah hadday dadkii muslimiinta ahaa ee meesha lagu laayay talada taladanada yeeli lahayeen lama laaye oo lowdan marka waxay kaga horjeedaan sharcigii ilaahi subxaana tacaala iyo amarkii nebiga ee jihaadka waajibinayay marka lowdan taata sharciga lagaga hortegayahay waa xaraam waa kow waxaa kaloo iyadana ay noqotaa mid qadarka ilaahay lagu diiday qadarka ilaahay low kaanuu cindana maa maatuu wamaa qutiluu iyadana hadday agtanada ahaan lahayen oo anaga nala joogi lahayeen oyna goobta dagaalka tegi lahayn mana ayna dhinteen lamana dileen qadarka ilaahay ee dhacay ee addoommada ku habsaday horeyna ilaahay u qorsheeyey ayay marka ku diidan yihin taasina iyaduna waa xaaraam oo macnaha waxa weeyaan in aad tidhaahdo hadduu hebel uu ila joogi lahaa oo safarta ka baaqan lahaa oo uu magaalada joogi lahaa muusan dhinteen suurtagal maaha waxa wax la qorsheeyey saa daraaddeed bu ilahi subxaana watacaala yani ku yidhi qoladaa markuu ujawaabaya qul law kuntum fii buyuutikum labaraza aladiina kutiba calayhim alqatlu ilaa madaajicihim xataa guryihiina haddaad joogi lahaydeen qolyihii inay dhintaan oo lalaayo loogu talagalay banaanka usoo bixi lahayen ba alai subxana watacala kolley iyo kolley waa dhicilhayd wy macana taasina iyaduna waa xaaraam oo qadar ilaahay iyo wax dhacay in low iyo yani saa maxay ahaan weyd iyo saa hadday ahaan lahayd iyo la yidhaahday maya dayl ma ogola waxaa kaloo iyadana loo isticmaalaa annadam wataxasur qoomamo iyo walbahaar inaad ka walbahaarto ka qoomamooto wixii dhacay iyaduna waa xaaraam yani masalan ganacsi baad gashay ganacsigii markaad gashay faa'iidana waad ka sugaysay khasaarana suurtagal buu ah meeshaad baa idinka sugaysaad ku khasaartay markaasaa waxaad tidhi alalahi haddaan saa yeeli lahaa oon badeecadan badeeco kale ku bedeli lahaa oo midda suuqa looga baahanya aan keeni lahaa waan ku faa'iidi lahaa alalahi maalmihii horeba haddaan iska bixin lahaa waan ku faa'iidi lahaa qoomamihii iyo walbaharun bay faa'iideen wixii waa tageen waa dhaceen middaa iyaduna waxay la mid tahay iyaduna waa xaaraamo wixii ilaahay uu subxaana watacaala kugu keenay haka qoomamaan haka qoomoon macna likay laa ta'suu calaa maa faatakum walaa tafraxuu bima aataakum qadarkaba waxa rumeeya laynoo leeyahy wixii horay u dhacayna ee dhib ee inugu dhacay horay u tegey inaynaan macnaha waxway ka mukin oon dhahno waxaan ilaahay baa qorsheeyey subxaana wa tacaala wax lagu siiyey oo wanaag iyo barwaaqaana inaadan ku kibrin sidaa daraaddeed baa qadarka loo rumaynaya macnaha qadarka rumayntiisa midhahaasuu leeya iyo faaidada macna waxaa kaloo loo isticmaalaa oo lowda qur-aanka ay kusoo aroortay dembigii addoommadu ay galeen dembigay addoommadu galeen oo inay ka xumaadaan oo ka toobad keenaan loo baahnaa yaa waxay u deliishanayaan ilaahay baa qadaray qadarka ilahay bay u daliishanayaan markaasaa wuxuu odhanayaa war dembigan iska daayo xumaantan iska daa marka la yidhahdo ilahay baa qadaray buu odhanaya hadduusan ilahay ii qadari lahayn maba sameeyeenba waa kelimatu xaqi yuraadu biha albaatil wey marka kelimadu waa xaq oo ilahay hadduusan qadari lahayn lama sameeyeen laakiin qaabka uu u wataay baa khalada macna qaabka u daliishanaya oo xumaantiisan inuu daliil uga dhiga taasaa khalad ah waa qolyaha mushrikiinta iyo gaaladu say dhihi jireen law shaaa allahu maa ashraknaa law shaaa araxmaanu maa cabadnaahum war asnaamtan iska daaya cibaadadooda marka la yidhaha yaa waxay dhihi jireen hadduu ilaahay uu dooni lahaa inaanaan shirki la imaanin dambama aanaan la imaanenba hadduu ilaahay uu dooni lahaa allaha raxmaana inaanaan caabudin maanaan caabudin saas way maana sidaa daraaddeed ilaahay qadarkiisii iyo qorshihiisii iyo wixii uu qadaray yaa waxay u deliishanayaan macsiyadoodii iyo dembigoodii taasina waa xaaraam oo lowda meeshaas u in loo isticmaalana ma ay banaana qadarka ilaahay macaasida looma deliisho waxaa la yidhaahdaa yani qadarka masaaibta loo daliishanaayo macaayibta looma daliisho masaaibta iyo macaayibta waxay kala tahay almacaayib waxa weeye waa dunuubta adigu aada gelaysa waay ee ilaahay aada ka gelayso subxana watacala ee ceebta kugu ah ee inaad ka toobad keento loo baahan yahay kuwaasi qadar ilaahay looma deliishado lamana qabsado laakiin qadarka waxaa loo deliishadaa masaaib ilahay kugu keenay subxana watacaala kuwaasaa meeshaasaa qadarka loo deliishadaa macnaha waxaa kaleeto lowda iyadana macnaha loo isticmaalaa tamanigaas yani shay inaad jeclaysato oo aad qalbiga ka jeclaysato inaad hesho shaygaasi jeclaysigaasi aad jeclaysanaysaay xukunkiisa kolba wuxuu ku xidhan yahay shaygaad jeclaysanaysa waxa weeye haddaad wanaag jeclaysato waa banaan tahay bal ajir baaba laga heli haddaad shayga aada jeclaysanayso inaad hesho uu xumaan iyo dembi yahayna dembi baa laga heli masalan xoola ma haysta waxba ma haystaad markaasaa waxaad tidhi ilaahay hadduu xoolo isiin lahaa agoobey waxbaan ka sadaqaysan lahaayo wujuhda khayrkaan ku bixin lahaayo sidaasaa tiri qalbigaagana daacad bay ka tahy kaa wax baxsanahaye ee qaniga ahe wax haysta xoolaha hebel haystoo kaleeto haddii ilaahay isiin lahaa sidiisaasoo kale maa wax uga bixin lahaa kaa wax bixinahaya xoolaha la siiyo kale uu la ajir yahay ruuxaas ama waxaa tay wuxuu yidhi ilaahay hadduu xoola isiin lahaa baararka khamradaan ku geli lahaa saas kaana waxa weeye kaa khamrada cabahaye ee baararka ku jiru la dembiya isaguna marka kolba shayga aad jeclaysanayse tamaninayse qalbiga aad ka tamaninaysa iyo xukunku ku xidhan markii tamani ahaan loo isticmaalayana macana marna waxaaba loo isticmaalaa lowda waran keliya un murug iyo qalbiga iyo midna meehe waa u warbixin oo war unbaad ku bixinaysaa macana waa waran un masalan waxaa tidhi law xadartu darsa lastafadtu haddaan darsiga xaadirilhawaan faaidaysan laha saas man macnahe waxa weyaan haddii ay dhici lahayd inaan darsiga tegi laha maanan dayaceen waan ka faaidaysan laha taa waxa weeyaan waxaa ku fadhiya xadiidkii nabiga salawatullahi waslamu aleyh lo istaqbaltu min amri ma stadbartu yani lamaa suktu lhadya haddii aan macnaha waxa weeyaan aan maalmihii iga tegey ay isoo qaabili lahaayeen oo waxa hadda dhacay aan wax ka ogaan lahaa wey tala hadda gacan igu jiri lahayd hadiga maana soo kaxeeya xajkaygana cumraan ka dhigi lahaa tamantuc markuu nabigu ka hadlay salawatullahi waslamu caleyh marka lowdani ama waa tamani oo khayr buu nabigu tamaninaya salawatullahi waslamu caleyh ama ma ahe waa mujarad likhbaar taasoo kale marka dhib male waa iska jaa-is baa la yidhahda macana ayib wa qawli llahi tacaala ayuu baab u yahay baabun fi lawwi lawdii ayuu baab u yahay iyo wa qawli llahi tacala iyo ilahay odhahdi uu yidhi yaquuluuna waxay leeyihiin munaafiqiintii low kaana haddii uu ahaan lahaa lanaa annaga min alamri arrinka xaggiisa shay-un wuxuuna hadduu noga ahaan lahaa maa qutilnaa nalama laayeen haahuna halkana naguma laayeen macnaha talada haddaanu wuxuun nalaga talagelin lahaa dagaalkan maana galeen nalamana laayeen wey macnaha maxay marka kaga hor jeedaan yaani qadarka ilaahayna waa kaga hor jeedaan oo way salugsan yihiin oo kuma sabrayaan talabaadna sharciga ilahayna waa kaga hor waqawlihi tacaala ilahay odhahdiisii buu baabu yahay aladiina qaaluu liikhwaanihim waqacduu law aaacuuna maa qutiluu aladiina kuwa yani aayadda xaggaas waxay soo tilmaamaysay qolyo munaafiqiin iyagana aladiina kuwa way qaaluu yihi liikhwaanihim walaaladood bay ku dheheen waqacduu iyagoo dagaalka ka hadhay walxaal qacduu iyagoo ay hadheen kuwa hadlayaay ee hadalkan odhanayaani dagaalkii waajibka waa ka hadheen walaaladoodii dagaalka aaday baa waxay ku dheheen marka low aaacuuna haddayna yeeli lahaayeen oo war taladanada qaadan lahaayeen maa qutiluu lama lahayen sharci ilahay bay tana kaga hor jeedaan oo ilaahay qadarkiisana waa kaga hor jeedaan war ilaahay baa qadaray raggani inay meeshan ku go-aan oo macnaha meeshan lagu laayo talabaadna sharci ilaahay bay fulinayeen oo ilahay bay ka amar qaadanayeen waxaad sheegaysaa waxba kama jirta marka lowdaas mid sharciga ma ah waa xaaraam wey lowdaas oo kaleto macna wa fi saxiixi saxiixa waxaa ku soo arooray can abi hurayratana laga warinaya ana rasuula lahi sal lay sl rasuulku qaala wuxuu uhi ixrus calaa maa yanfacuka waxaad ku dadaashaa wixii ku anfacaya wastacin billaahi ilaahayna kaalmayso walaa taja hana walaa tajizan walaa tacjazan hana caajizin oo khayrkan ka caajizin wain asaabaka haddii uu kugu dhaco shay-un wuxuuna falaa taqul ha odhanin low anii facaltu haddii aan yeeli lahaa lakaana waxaa ahaan lahaa kada wa kada saa iyo saasay ahaan lahayd saadhi oo lowda iska daa walaakin qul waxaad tidhahdaa qadara allahu ilaahay baa qadaray sidan wamaa shaaa facal wuxuu doonana alla waa yeeli subxaana wa tacaala faina low maxaa yeelay low maxaa lagugu diidanya faina low kelimada low la yidhahda taftaxu waxay furtaa camala shaydaan shaydaan camalkiibay furtaa way macana xadiidka qeybkiisii hore sheekhu muuse sheemi waa iskaga gaabsaday qeyb horuu xadiidku lahaayo yani almu'min alqawiyu khayrun waaxabu ila allahi min almu'min adaciif saasuu xadiidku ah mu'minka xooga badani wuxuu ka khayr badan yahay oo ka xagga ilaahay laga jecel yahay mu'minka tabarta daran mu'minka tabarta daran ilaahay wuxuu ka jecel yahay kana yani waxa weyaan muminka xooga badan waana ka khayr badanya xoogga iyo tabardaradaasi waxaa laga wadaa xoogga iyo tabardarada iimaanka iyo midda jidka labaduba midda iimaanka weliba sii xag ya macnaha waxa weyaan loo sii jeedaa maxaa yeelay mu'minka iimaankiisu xoogga badan yahay ee qawiga uu yahay acmaal fara badan oo saalixa oo aakharadiisa iyo adduunkiisaba u faa'iideysa ayuu sameyn muminka laakiin iimaankiisu daciif yahay jirkiisu si kastaba ha u xoog badnaadee waxa weeyaan yani kala dhimanaan baa ku jirta ma dhamaystirna marka kan xooga badan ee iimaankiisu xooga badan yahy islaamnimsu xoog badan tahay kaasuu ilahay jecel yahay subxana watacaala hadduu marka xoog badni jidhka uu ku darsadana waa kasii xag jirtaa saas wey markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly slam wa fii kullin khayr mid walbana khayr baa ku jira taas waxay macnaa faa'iideynaysaa inkii daciifkaayo tawartatarna aan loo malaynin inuusan khayrba lahayn labadaba khayr waa ku jira laakiin khayrkay ku kala badan yihiin ixris calaa maa yanfacuka wax ku anfacayo wixii ku anfacayo ku dadaal waxaa laga wadaa wax alla wixii faa-iide adduunyo ama mid aakharo aada ku gaadhayso ku dadaal oo macnaha tabartaadiiyo awooddaadao dhan ku bixi way macnaha wastacin billaahi ilaahayna kaalmayso adiga dadaalkaaga wax alla wixii tabartaada ha hakranin isla markaana tabartaada iyo awooddaada ha cuskanin binu aadam makhluuqoo tabar daran baa tahay ilaahay ku tiirsano oo kaalmayso ilaahu ii kaalmedhe markaad adduunkaaga camalkaa mubaaxee kuu bannaan ee aada manaafacaad adduunye ka helayso ka shaqaysanayso khibradaada iyo tabartaada iyo caqligaaga iyo garaadkaaga iyo ha coskanin intaad wax alla wixii tabartaada a bixiso haddana waxaad tidhahdaa ilaahu ii kaalme afka ha ka dhigin ilaahu ii kaalmeen ilaahu khayrka iigu kaalmeen kaalmaysa ilaahi subxaana watacaala camalkaasi ama mid aakhara ha noqdo ama mid adduunya ha noqdo ama mid laba laba yani addunya aakhara faa'iidadoodda le ha noqdo saas weeyaan waxay la mid tahay yani iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin iligoo ilaah adaan ku caabudaynaa cibaadadii iyo dadaalkeedii iyo adaa lagaa rabaa haddana isla markaa inaad ilaahay kaalmaysato oo ilaahay kuu kaalmeeyo may waxba ma gaari karti saas maana waxba ma gaari karti allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatika waa kii nabigu dhihi jiray salawatullah waslamu calayh ilah waxaad igu kaalmaysaa dikrigaaga iyo mahadnaqaaga iyo cibaado wanaagaaga si wanaagsan aan kuu caabudo marka sidaas way ilaahay kaalmaysa subxaana wa tacala hana caajizin baa la daba dhigay hana caajinta waxa weeye camalka markaad samayso haddii caqabaad iyo turuturooyin iyo ay ka hor yimaadaan oo waxoogaa dhiba aad kala kulanto ha ka daalin ha ka daalin ee ilaa aad maadaama camalkuba mashruuc yaho kuu banaanyah marafacaad iyo faa'iidana kaa soo gelayso adduun ama aakhara ay kaa soo gulayso ha ka daalin ee ku madax adayg ku madax adayg oo ilaa aad ka sal gaadho ood faa-iide ka gaadho markale haka tegmi macnaha yacni waxaa la isbarayaa shayga lalala casiimada go-aan adayg ruuxa inuu leeyaha la doonaya oo waxaan marka hore iska hubso sharcigu inuu kuu ogol yahay hadduu sharcigu kuu ogol yahay ruuxu derbi yar markuu ka hor yimaadaba gadaaloo carar ha noqon ee waxaad noqotaa ruux yacni hal adag oo mawqif adag oo birlab ah oo shayga uu doonayo in uu gaadho isku taxallujiya saa wey macanaa walaa tacjizan ha caajizino ruuxu markaba noqonino noqoninoo buu doonaya ka daala waa inagii soo marnay horaan usoo sheegnay alimaam alkisaa alkisaa ninkii naaxiga ahaa ee luqawiga ahaa maalin maalmaha ka mid ah wuxuu soo maray baa la yidhi quraanjo geed yani derbi fuulayso tunkana ku wadata wax culus quraanshadu markay derbiga fuusho way soo dhacaysa haddana way fuuli way soo dhacaysa haddana way ku noqon way soo dhace say u waday ugu noqnoqonaysay fuushay isagana naxwadan ku adkaatay baa layidhi markiisii hore markuu bahashaa arkay uu marka ku cibro qaatay oo uu yidhi alalahi say u waday u wadayba hadday ka biyo gaadhay oo meeshay doontay ay gaadhay adiguna saad u wado u wado u wado un waadu ka biyo keeni ha ka daalin si u waday u waday wuxuu noqday yani imaam fi lua ayuu noqday aimada waaweyn oo luqada loogu laabto ayuu noqday marka sidaas wey da'biga muslimiinta lagu yaqaano ma ah inuu noqdo yani niyadiisu daciif tahay oo cazimadiisu daciif tahay oo waxba aan tilaababa aan qaadi karayn lama doonaysaa inuu noqdo macana wain asaabaka haddii au ka asibo oo kugu dhaco shay un wuxuun hadduu kugu dhaco wuxuun ilaahay haddii uu kuu qadaray haddii kugu timaado falaa taqul ha odhanin low anii anigu facaltu haddaan samayn lahaa haddaan saa yeeli lahaa lakaana wuxuu ahaan lahaa arinku kada wa kada saa iyo saasuu noqon lahaa yani waxa weyaan haddaan saa yeeli lahaa saasay noqon lahayd haddaan tilaabadaa qaadi lahaa waxbaa isbedeli lahaa haddaan macnaha waxa wey markii horeba isbitaalka tegi lahaa cudurkani waa waa iga bixi lahaa haddaan ka yeeli lahaa kanaa dhici lahaa waxaa galgudiye macana haddaan haddaan taga bax wax ilaahay baa qadaray subxaana wa kelimadaa haddaan taha ah waxaad ku bedeshaa qadar allahu wamaa shaa facal sidaa carabka bar qalbigana saa ku layl ilaahay baa qadarayo wuxuu ilaahay qadarayna kulli waa dhacaya wy macana intaas dheh laakiin lowlowdani waxba faa'idayn mayso cudur yaallana qaadi mayso khasaaro lagu dhacayna yani waxa weeyaan haba yaraatee kaa badbaadin mayso wax ay kuu kordhin ma jirto oon ka ahayn qalbigaaga oy disho qoobamo iyo walbahaar iyo murug iyo dhib inay kuu kordhiso mooyaane dheef kuusoo kuu kordhin mayso sidaa daraaddeed dhibkaasi si aada macnaha uga badbaado qadarka ilaahay intaad ku sabirto ood adkaysi u yeelato ood u hogaansato waxaad tidhahdaa qadara allaahu ilaahay baa qadaray waxaanoo qorsheeyey wamaa shaaa wuxuu ilaahay doonana facala waa samaynaya weliba waxaa fiican inaad u badiso inay maslaxa iyo dani kugu jirto inagii soo marnay waxaan ilaahay kuu qadaray subxaana wa tacala maslaxadaada iyo dantaadaa ku jirta xataa haba noqoto adugu sharba umale sharba umale adugu mar haddaysan aafo diintaada taabatay ahayn oo adduunye un ay ku wareegeysa inay maslaxo ku tahay bay u badan tahay macna oo cudurka kugu dhacayaay waxyaalo badan baa ku jira ajir in lagugu qorayaa laga yaabaa dembi in lagugu dhaafayaa laga yaabaa yani in yani lagu xusuusinayo aakharo oo inaad toobad keento la doonaya laga yaaba ad kusoo laabato ilahay ku xifsato adoo markii hore lunsanaayo xumaa marka wax faa'iidooyin fara badan oo qarsoon baa ku jirta macnaha maxaa yeelay fa ina low kelimada low la yidhahda taftaxu waxay furtaa camala shaydaan shaydaan camalkiibay furtaa yani ilaahay qadarkiisa lagu sabri waaye iyo sidan hadday noqon lahayd siday hadheci lahayd iyo wa taftaxu waxay furtaa yaftaxu wuxuu furaa camala shaydaan shaydaanka camalkiisuu furaa shaydaan macnaha albaabkiibuu kugu furi oo waswaaskii iyo murugtii iyo walbahaarkii iyo qadar ilaahay ku cadhoosa iyo halkaas badweyn meeshaasuu kula aadi macna araabicatu maslada afraad waxa wey alirshaadu hanuunin laysku hanuuniyo ila alkalaami alxasani hadalka wanaagsan laysku hanuuniyo hadal wanaagsan in laysduso oo laysku hanuuniyo markii la yidhi joojiya intaa layskagama hadhin bedelkeeda waxaa laynoogu bedelay inaan nidhaahno qadar allahu wamaa shaaa facal hadalkaa macnaha in la isticmaalo alkhaamisatu masalada sanaad waxa wey almru in amrin lays amro bilxirsi dadaal calaa maa shay lagu dadaalo yanfacu anfacay wixii ku anfacaya inaad ku dadaasho laakiin waa inaad hubsato shaygani ku anfacaya mafaa'iiduu kuu leeyahay mise kuma anfacayo taana sharciga loogu laabtaa caqligaaga miisaan uma ah iyo garaadkaaga daciifka ah haddaad garaadkaaga iyo caqligaaga aada miisaan uga dhigto waxyaalaha manaaficda ee wax anfacaya waxyaalaha wax dhibaya waxaad adigu markaa isleeyahay faa'idaad ka gaari baa dhib kugu noqonaya sharciga marka ula laabo sharcigu wuxuu ogolaado ku ogolaaday maslaxiyo manfaca ku jir wuxuu sharcigu kuu diiday oo uu kaa reebayna mafsadiya dhib baa ku jira saasaa la doonaya macana ayib almru amrid bilxirsi dadaalka lasamro calaa maa shay lagu dadaalo yanfacu ku anfacayo maca alisticaanati kaalmaysi weliba iyadoo kaalmaysanayo billahi ilahi iyadoon la kaalmaysanayo isla markaa waxaa garab socda allana kaalmayso qalbigaaga yuusan ka bixin afkaagana hadaynin macna yani waxa weeye ilaah waa kaalmaanu ku kaalmaan ku weydiisanaynaa iyo inaad nagu garab qabato waxaan aan doonayno macnaha asaadisatu masalada lixaadi waxa weeye annahyu reebitaan can diddi dalika arrinka lidkii layska reebo oo dadaalka lidkii wuxuu yahay wa huwa lidkaasina alcajzu waay inaad caajisto oo ruuxan waxba qabsan karaynin oo tabar dhig ah yaani tabar beelay inaad noqoto taasaa lagu didaya macnaha ruux uun dacada iyo uun raaxada iyo jiifka iyo uun gobasha uun ku jira laqwigi meel taagtaagnida uu yaqaana laakiin aan jiddi iyo dadaal iyo shaqo iyo kadi aan ku hawlanayn mid adduun iyo mid aakharo taasaa lagu diidaya macnaha ama adduun ku mashquulsanow mubaax oo ku banaan ama aakharo ku mashquulsanow laakiin meel taagtaagni iyo caajiz iyo cagjiibnimo taasaa lagu diidaya macnaha taas midaasaa lagu diiday maxaa yeelay dhib badan bay la timaadaa dhibabkay keenta waxaa ka mid a ruuxii haddii uusan ismashquulinsin oo wax anfacayo isku mashquulinin waxaba yaraatee aan faa'iido lahayn unba ku mashquuli yani waxa weeyaan majaalista meelaha qaadka lagu helo la tagay iyo turub iyo dublad iyo balaayo laisku mashquuliy iyo waktigiiyo waxaan macno lahayn lagu dila iyo asagaa waktigu ku macne waxa wey ku mashquulino xumaan kugu mashquulin haddaadan adigu wanaag uga faaidaysanin marka wax ku anfacayo waktigaa uga faa'idaysado hadda yacin wey macana hada wabilahi tawfiq sala allahuma waslama ala nabiyina mxamedi walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh